makaanba ha tuso laakiin hadduusan nasbisanayn darfu makaan lama yihaa shardi waxaa marka darfu makaan lagu magacaabaa koow isim makaan tusa waa inuu yahay shardi kalena maxaa ah waa inuu nasbisan yahay waa inuu nasbisan yahay bitaqdiiri fii bitaqdiiri macnaa fii fii macnaheedoo lasoo qadarana uu ku nasbisan yahay waxaa la rabaa shay ku dhex dhacay in laga fahmo shay ku dhex dhacay makaankaas dhexdiisa shay ku dhacay waa in laga fahmo oo saas lagu nasbiyey wadaalika tusaalihii naxwu amaama horay weeye wa khalfa gadaal weeye wa qudaama horay weeye wa waraa'a gadaal weeye wa fawqa kor weeye wa taxta hoos weeye wa cinda agta weeye waizaaa ku-aadkiisa weeye waxidaaa ku-aadkiisa shaygaas meesha ku aadan weeye wa tilqaa'a ku-aadkiisa weeye wa ama halkaas weye makaanka fog a lagu ishaaraa wahunaa halkan weye waa makaanka dhawaa lagu ishaaraa wahunaa halkan iyo wamaa shbaha daalika intaas iyo waxa shabaha weeye intaas iyo waxa shabaha labiyo toban ayuu sheegay oo magac oo dhammaan darfu makaana oo dhammaan darf makaan ah maxamed muxidiin cabdulxamiid ayaa noo sharxaa wuxuu yidhi waaquluu waxaan leeyahay qad carafta waxaad ka soo garatay fii maa baabkii sabaqa hormaray darfa zamaani darfu zamaan baabkii hormaray darfu zamaanaad ku soo baratay haddaad darfu zamaan fahantay darfu makaanna waa ka fudud yahay insha allah waaquluu waxaan leeyahay qad carafta waad soo garatay fii maa baabkii sabaqa hormaray darfa zamaani darfu zamaan ayaad ku soo garatay iyo waanow darfu zamaan yanqasimu inuu u qaybsamo ilaa qismayni laba qaybood muqtasin mid laydhaha muqtas iyo wa mubhamin mid laydhaha mubham labadaas inuu u qaybsamo darfu zamaanka aad soo baratay wa carafta waxaad kaloo soo garatay anna kula waaxidin mid kastoo minhumaa muqtas iyo mubham ka mid ah yajuusu inuu bannaan yahay nasbuhu la kordhigidiisa calaa annahu mafcuulu fiihi inuu yahay lagu kordhigo dhigo waxaad kaloo soo ogaatay labada qaybood oo uu u qaybsamo darfu zamaan labada mid walba darfu zamaannimo in lagu nasbi karo ah, taasna waad soo ogaatay waclam hadda ogow haddaad intaa soo ogaatay waclam ogow hunaa halkan oo darfu makaankaa anna darfa almakaani darfulmakaan cibaaratun ka warramid weeye can ilismi ism laga warramo darfu makaan markaad maqasho waxaa laga warramaya waa isim horta ficilna laga warrami maa ficil laga warrami maa xarafna laga warrami maa ee haddaad maqasho darfu makaan waa cibaaratun can اlismi isimaa laga warrama isimkaasoo addaali tusa cala almakaani waa isim makaan tusa isim kale laga warrami maa ism daato kale tusa iyo wax kale tusa laga warrami maa isim makaan tusayaa laga warramaa marka darfu makaan lagu leeyahy isimkaasoo almansuubi la nasbiyey waa inuu mansuub yahy mid majruura laga warrami maaha mid marfuucana laga warrami maaha haddii darfu makaan lagu yidhi waxaa laga warramaa waa isim koow waa mansuub labo makaanuu tusaa waa saddex makaan mid tusaa weeye u fiirso haddana waa maxay bilafdi lafdigaa lagu nasbiyey lafdiga addaalli tusaa calalmacnaa macnaha alwaaqici dhacay fiihi isimka dhexdiisa waxaana caamil u ah oo nasbiyey isimkaas darfmakaankaa lafdiga tusaya macnaha isimkaas dhexdiisa ku dhacay ah. kaasaa lagu nasbiyo caamil u ah bilafdiyaa lagu nasbiyey oo caamil u ah lafdiga addaali tusaa calalmacnaa macnaha macnaha alwaaqici dhacay fiihi isimkaas dhexdiisa bimulaaxadati macnaa fii fii macnaheed ayadoo la milicsana waxaa la fiirinaa fii macnaheedii fiidii addaalati tusi jirtay caladafiyati weelnimada shay shay ku dhex jira fiidii tusi jirtay taasaa macnaheedii la milixsanaa marka waa inuu isim yahay waa inuu makaan tuso waa inuu nasbisan yahay waa in caamilka nasbiyey uu yahay caamilka tusaya macnaha isimkaas dhexdiisa ku dhacay haddaad tidhaahdo jalastu waxaan fariistay amaama alustaad shiiqii hortiisaan fadhiistay fiiriya amaama waa ism makaanu tusaa makaankaa shiiqa ka horreeyu tusaa waa nasbisan yahay waxaa lagu nasbiyey lafdiga tusaya macnaha amaamadan makaankan dhexdiisa ku dhacay makaankan dhexdiis maxaa ku dhacay juluus fadhiyaa ku dhacay jalastu jalastudaasa caamil u ah marka jalasadaasa caamil u ah ilaa iyadaas tusayda macnaha ku dhex dhacay Ah, makaanka dhexdiisa maxaa ka dhacay ficilka ka dhacay waa maxay juluus sidaasa wa huwa darfu makaan ayda noqoshay yanqasimu wuxuu u qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood laba u qaybsamaa sidii darfu zamaan laba ugu qaybsamay darfu makaana laba u qaybsamaa muqtasin mid laydhaha muqtas waa mubhamin mid laydhaha mubham ama fa huwa muqtaska maa isim weeye low isimka suuratun suuro ay u sugnaatay iyo wa xuduudun xuduud xuduudoo maxsuuratun la koobay waa isim tusaya makaan xasrisanoo kooban oo meeshuu ka bilowdo iyo meeshuu ku dhammaado iyo xajku leegyaha la yaqaan kaasaa la yidhahdaa muqtas ah. waa isim tusaya makaan xadaysan oo dhinac walba ka xadaysan oo la yaqaano meeshuu ka bilowday iyo meeshuu ku dhammaaday kaasa waxaa la yidhaha muqtas ama almuqtasu muqtas fa huwa muqtas maa isim weeye lahu u sugnaatay suuratun suurad suuraddaasoo suuratun suurad iyo wa xuduudun xuduud xuduudoo maxsuuratun la koobay wadaalikaasu milu daari oo kale wey walmasjidi oo kale wey walxadiiqati beerti walbustaani aseentadii aseentad aseentadii dhammaan firi haddii la yidhaha daar guri gurigu xuduud kooban wey meeshu ka meeshu ku dhammaado intuu mitir yahay waa la yaqaan masjida dilera waa sidoo kale xadiiqada beerta waa noocaas oo kale beerta weyn aseendada waa noocaas oo kale dhammaantood waa dhul wada xadaysan dersiga laguma dhex sheekaysto ee waa la dhegaysta ama waa laiska taga waa mal mubhamu mubhamka mubham miyaad rabtaa fa huwa mubhamku maa ism weeye laysa lahu suuratun aysan suurad u sugnaan isman isagu suurad lahayn weeye suurad aan lahayn walaa xuduudun xuduudna aysan u sugnaan xuduudoo maxsuuratun la koobay waxaa la yidhaahdaa mubham waa isim tusaya makaan aan xadaysnayn ah, makaan aan xadaysnayno meeluu ka bilowda iyo meeshuu ku dhammaada xad la yaqaan ma ah, ma la yaqaano ma la yaqaano xadka uu ku dhammaado lama yaqaan wadaalika tusaalihii milu waraa'a oo kale wey waraa'a hadda haddaan tidhaahdo jalastu waxaan fadhiistay waraa'a shaykhi waraa'ada meeshay ka bilowdato waa la yaqan lakin meel ku dhamaato cid taqana hadda dhabarka laga bilaabo ilaa dhulku meeshu ku dhamaado waa waraa shay ah, ah. ay ku dhamaata lama yaqan soo ma jeedid amaama shayk aad tiri amaama amaama haddaad tiraahdo meeshaas un hortiisa ka bilow ilaa dhulku meeshu ku dhamaado waa waraa waa amaama shayk marka xad male ah, xad male xad kooban sida gurigii oo kale masjidkii oo kale maaha Ah, male kaasaa la yidhahda mubham aan lahayn suurad oo xadaysan kaasaa la yidhaahdaa walaa yajuusu ma banaana an yunsaba in lagu nasbiyo calaa annahu calaa annahu isimkaasu mafcuulu fiihi inuu yahay mafcuulu fiihinimo in lagu nasbiyaa ma bannaana min haadayn اlqismayni labadan qaybood xaalu ka mid yahay ila haani midka labaad maahane labadan qaybood mubham iyo muqtaso maahan labadooda mafcuulu fiihinimo waxaa lagu nasbi karaa mubhamka midka muqtaska laguma nasbi karo ma dhihi kartid jalastu almasjida ah, jalastu almasjida masjidku waa xadaysanyin soo maaha waa muqtas khalaas ma lagu nasbi karo jaarmajruur aad gelina filmasjidi aad leedahay jalastu filmasjidi ah. midka muqtaskaa oo makaanka xadaysan ah darfu makaannimo laguma nasbiyo kaa lagu nasbiyaa ah darfu makaannimo midka mubhamkaa oo aan xadaysnayn fawqa fawqa haddaad tira madaxa ka bilow ilaa haddii meel ku dhamaado intaqaana madaxaad cirka catamadhig cirkoo laga koray meesha uu ka bilowday la garay laakiin meelu ku dhamaado adigu sheeg yemiin haddaad tidhaahdo gacantaana laga bilaabaa midigta laakiin ilaa halkee ilaa dhulka meeshu ku dhamaado waa yemiin xad male marka kuwaas aan xadka lahayn oo mubhamkaa makaanadaasaa darfu makaannimo lagu nasbiya kuwaasaa darfu makaannimo lagu nasbi kara ee kuwa xadaysan oo muqhtaskaa darfu makaannimo laguma nasbi karo fi aa layska gelsha iyo wax la mid ah xaraf jaara la geliya walaa yajuusu ma bannaana an yunsaba in lagu nasbiyo calaa annahu mafcuulu fiihi inuu yahay min haadayni alqismayni labadan qaybood xaggooda xaalu ka ahaaday ilaa aani midka labaad maahane wa huwa midka labaad almubhamu waa mubhamka ama alawalu midka horeeya wa huwa almuqtasu waa muqtaskee fayajibu waxaa waajiba jaruu lahoos dhigidiisa bixarfi jarin xaraf jaar lagu hoos dhigo xarafkoo yadullu tusaa cala almuraadi xaraf macnihii la rabay tusaa in lagu hoos dhiga waajiba oo haddaad darafnimo rabto shay shay ku dhex jira fii aa faa'iidayn jirtay fii soo qabso ku hoos dhig dakaltu fi lmasjidi dakhaltulmasjida ma jirto carabima masjidku waa cadaysay marka xaraf ku jir oo tusaya darafnimadii dakaltu fi lmasjidi waa inaad xaraf qaadataa xaraf ayaad ku jere fayajibu waxaa waajiba jaruhu jarulmukhtasi kan mukhtaska in lagu jaro bixarfi jarin xarfu jar xarafkoo yadullu tusaa cala lmuraadi naxw ictakaftu waan ictikaafay fi lmasjidi sooma rabin darafnimo fiida faaidayda fii soo qaado ah, masjidka dhexdiisaan ku ictikaafayna masjidka dhexdiisa wa zurtu caliyan caliyan soo booqday fii daarihi gurigiisa dhexdiisaan kusoo baa daartu mogta waa xadiisanta ah, ma dhigi kartid اctakaftu almasjida waxaa lagu leeya masjidku waa muqtas xuduuduu leeya laguma nasbiyo darfu makaannimo haddaad tidhaahdo zurtu caliyan daarahu waxaa lagu leeyahay daarta waa muqtas xuduuday leedahay kooban soo maaha darfu makaannimo laguma nasbiyo marka waa inaad tidhaahdaa ictakaftu fi lmasjidi wa zurtu caliyan caliyan siyaartay fii daarihiyan ku siyaartay dheh ictakaftu ficlan wafaacil fi masjidi jaar wamajruur mutacaliqaani bictakafa zurtu ficlu wafaacilun caliyan mafcuulu bih fii daari jaar wamajruuru mutacaliqaani bizaara daari mudaafu ilha damiiru mutaصil mabnin cala kasri fii maxali jarin waa raabta waa la fahmaaan aan ka wada waa la fahma waqad dakara almu'alifu kitaabka hoobtay ee gabangaba jooga kaan fahmayn zurtu caliyan fii daarihina hadda halkaan lagumaba fahamsiin karo show malaha Ah, soma jeed waqad dakara almualifu mualifku wuxuu sheegay min alalfaadi alfaadi xaal ay ka mid yihiin alfaada addaalati tusayda cala almakaani alaaata cashara lafda labiiyo toban lafdi alaaata cashara lafdan saddex iyo toban lafdi sheg oo saddex sheegay amaama khalfa qudaama waraa'a fowqa taxta cinda izaa'a xidaa'a tilqaa'a ama huna waa labiiyo toban soo maaha ha meeshaa inuu iska fiiriyo wey ya ma nusqooyinkaa iskhilaafsan saddex iyo toban miya amaama khalfa ya maya maya matniga matnigaan rabaa ya matniga soo labiyo toban maha matnigu waa labiyo toban ah shiika uu sheega waa matniga shiika iskale marka matnigu waa labiyo toban mualifka uu kuu sheega waa matniga shiika iskale waxaan hadlayaa waa mashaarixii soomaa ah. marka labiyo tobana meesha noogu taalo labiyo toban a meesha noogu taalo waqad dakara almualifu mualifku wuxuu sheegay min alalfaadi xaalay ka mid yihiin alfaada addaalati tusayda cala almakaani alaaata cashar way noo sheegin labiyo toban noo sheegay ah. lafdan min lafdi alawalu amaama wey naxw jalastu waan fadhiistay amaama alustaadi ustaadka hortiisaan fadhiistay mu'adaban xaal aan ahay midkii la edbiyey jalastu ficlun wa faacilun amaama mafcuulu fiihi mansuubun cala darfiyati اlmakaaniya mafcuul fiihi iyo darfo kano isku meesha ah, mansuubun cala darfiyati اlmakaaniya wa calaamatu nasbi fadxatu daahiraة fi akhiri wa darfun mutacaliqu bijalasa amaama mudaaf alistaadi mudaaf ilayh majruur wa calaamatu jari kasratu daahiraة fi akhiri mu'adaban xaalu min faacili jalasa taadaa laga xaalayna mansuub wa calaamatu nasbi fadxatu daahiraة fi akhiri maxalushaahidku waxay tahay amaama amaama horta isim waa koo shardigaas waa laga hela makaanna waa tusee labo mansuubna waa tahay saddex waxaana lagu nasbiyey lafdi tusaya macnaha ku dhex amaamada makaankan waxaa ku dhex dhacay lafdiga waa jalas fadhiyaa ku dhex dhacay aani ka labayaa khalfa wey nawo saara almushaatu lugaynaya waa socdeen khalfa rukbaani kuwii gaadiidka saarna gadaalkooda ah, saara almushaatu dadkii lugaynaya waa socdeen khalfa rukbaani kuwii gaadiidka saarnaa gadaalkooda saara ficilmaadi mabniin cala fatxi laa maxala lahu min alcraabi almushaatu faacilu saara marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratun fii akhiri khalfa wey maxamushaahidku halka khalfa mafcuulu fiihi mansuubun cala darfiyati almakaaniya wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii akhiri wa darfun mutacaliqun bisaara khalfa mudaaf arukbaani mudaaf ilay majhuul wa calaamatu jari kasratun daahiratun fii akhiri marka hadda khalfa waa isi makaanna waa tusee mansuubna waaye waxaana lagu nasbiyey lafdiga tusaya macnaha makaankan ku dhex dhacay khalfada makaankan dambe dhexdiisa maxaa ku dhacay socdaa ku dhacay saaraa marka caamil oho nasbina ku tacalluji ahaali qudaama naxwu masha shurdiyu askarigii wuxuu socday qudaama alamiiri amiirkii uu waardiyeynayay hortiisuu socday masha shurdiyu askarigii wuu socday kii booliska askariga dhamaan waxaa tidhahdaa kii booliska wuu socday qudaama alamiiri amiirka hortiisuu socday amiirka hortiisa ayuu socday mashaa ficlu maadin mabniyu calaa fatxati muqadarata cala alifi manca min duhuri atacadud ashurdiyu faacilu mashaa marfuucu calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhirihi qudaama mafcuul fiihi mansuubun cala darfiyati اlmakaniyati wa calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi qudaama mudaaf horta darfka tacaluji wa darfu mutacaliqu bimashaadhi qudaama mudaaf alamiri mudaaf iley majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fii akhiri maalushaahidku waa qudaamadaas qudaama waa ism makaanu tusa waa nasbisanya waxaa lagu nasbiyey lafdiga tusaya macnaha makaankan ku dhex dhacay qudaamada maxaa ku dhex dhacay mashiga mashaadaas subxaanat araabic waraa wey naxwu dadkii tukanayay waa istaageen bacdun gabalkooda istaagay ka bedelo waraa bacdin gabalka kale gadaalkooda waqafa waa istaageen almusalluuna dadkii tukanaayey bacduhum gabalkoodu waxay istaageen walaa'a bacdin gabalka kale gadaalkooda waqafa ficlulmaadi mabnin cala fatxi laa maxala lahu min alcraab almusaluuna faacilu waqafa marfuuc wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can idama liannahu jamcu lmudakari saalim maa naba fiihi xarfu min xarag wa nuunu ciwadun can itanwiini fi lismi lmufradi bacdum ka bedelo bacdu badad wa badelu lbacdi min alkuli wa badelu marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri bacdu mudaaf wlha damiir mutaصil mabniin calى dami fi maxali jari mudaaf ilayh wlmiim calaamatu jamci dukuur waraa'adaas w maxalsheed waraa'a mafcuulu fiihi mansuub calى darfiyati اlmakaaniya wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri wa darfu mutacaliq biwaqf waraa'a mudaaf bacdin mudaaf ilayh majruur wa calaamatu jari kasratu daahiraة fi akhiri alkhaamis fawqa wey naxwu jalastu waan fariistay fowqa alkursiyi kursiga korkiisa jalastu ficlu wa faacilun fawqa mafcuulu fiihi mansuubun cala darfiyati اlmakaaniya wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratu fi aqil wadarfun mutacaliqun bijalaas fawqa mudaaf alkursiyi mudaafili majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratun fi aqili macalumshaahidku waa fawqadaas waa isim makaanu tusa waa mansuub waxaa nasbiyey lafdiga tusaya waxa fawqada dhexdeeda ku dhacay waa juluuskeeda jalas ayaa ku camal falay marka asaadis taxta wey naxwo waqafa alqidu bisadi ama mukulaashi wuxuu istaagay taxta almaa'idati miiskii cuntadu saarnaa hoostiisa maaida waxaa lahaa miiska cuntadu saaranta haddaan cunta saarnayn maaid lama yihao maaid lama yihahdo cuntadana maaid lama yihahdo maxaa maaid la yidhaha miis cunta saaranta marka miiskii cuntadu sareed hoosteeduu soo istaagay bisadama mukulaashi waqafa ficlmaadi mabniin cala fatxi laa maxala lahu min alcraab alqidu faacil waqafa marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akiri taxta darfu makaanin mansuuban cala darfiyati اlmakaaniya wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akiri wadarfu mutacaliqu biwaqafa taxta mudaaf almaa'idati mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akiri anfaadku waa taxt asaabic cindaw naxw limuxamadin muxamed waxaa u sugnaaday mansilatun darajo cindalustaada shiikha agteeduu darajo ugu sugnaaday limuxamadin muxamed waxaa u sugnaatay mansilatun darajo cinda alustaadi shiikha agtiisa ayay mansiladaas ugu sugnaatay ah, halkaasay ugu sugnaatay ama waxaad tira mansiladaasu cinda alustaadi ustaadka agtiisa ahaatay bal noocaas maxayla ah. qaacidaa la horta jumlo ma la yaqaan qof jumlo yaqaana ma nagu jira jumlo maxaa la yidhaah jumlo ay ninkan waa qoo jumlo sheeg jumlo xaal la yidhah mid ka mida ah sheeg jumlo waxaasaa la yidhaha aan kaa raba haye jumlaxaa la yidhaha maxaa kaloo jumlo la yidhaha jumle waa taasa jumle waxaa la yidhaha ficil iyo faacil ama mubtadiya qabar ama se ficil iyo naab faacil ama se kaana iyo ismkeeda qabarkeeda jumlo saas in loo sheegaan rabaa jumlo waa taasa ficil iyo faacil waa jumle ficil iyo naab faacil waa jumle mubtadiya qabar waa jumle kaana iyo isimkeedii qabarkeed waa jumle inna isimkeedii qabarkeed waa jumle jumle waa taasa horta shibul jumlo wax yaqaanaa talow ma nagu jira haye jaar majruur iyo daraf wey waa kaasaa marka hadda maxaan naqaanaa jumlo iyo shibljumlo qaacidaa jirta marka qaacidada hadday noo soco kartaa waxaa la yidhaha aljumalu wa shibhu ljumali bacda anakiraati sifaatun wa bacda almacaarifi axwaalun a la yidhaahdaa waxaa la yidhaha aljumalu jumlooyinka wa shibhu ljumali iyo jumlooyinka waxa shabaha maxaa la dhaha bacda nakiraati sifaatu nakira hadday ka daba maraan waa la sifeeya wa bacda almacaarifi axwaalu hadday macrifo ka daba maraanna waa la xaleeya maxaa nidhi aljumalu wa shibhu ljumali bacda nakiraati sifaatu wa bacda jumlooyinka iyo shibhuljumlada haddii waxaa ka horeeya nakiro yihiin sifeeya haddii waxaa ka horeeya macrifo yihiinna waa la xaaleeya waa qaacido muhiim ah sursuur looga gudbaa macnaha meelo badanoo ciriiriyaha looga gudbaa waa qaacido muhiima waxaa la idhahdaa aljumalu wa shibhu ljumali bacda nakiraati sifaatu wa bacda almacaarifi axwaalun qaacidadii sheegnayna inaan tabiiqinaa la rabaa dhaqan gelin hadda maxalushaahidka halkan wey waa igula soo dhacday manzilatun horta ma macrifa mise waa nakiro nakiro wey ha cinda a ka dambayda ma jumla mise waa shibuljumla waa shibuljumla khalaas qaacidadii ku dafa aljumalu wa shibhuljumla waa shibhuljumla soo maahan bacda nakiraati sifaat nakir hadday ka horreyda waa laga sifeeya ka sifee limuxamedin muxamed waxaa u sugnaatay mansilatun darajo darajadaasoo cinda alustaadi shiika agtiisa ahaatay ka sifee limuxamedin muxamed waxaa u sugnaatay mansilatun darajo mansiladaasoo cinda alustaadi shiika agtiisa muxamedin ismun majruuru bilah وcلاaمة jر ksرة ظاahiرة في akhirه الjاar والmajrوur متacaliqaani بkhabr متqdimi maxduufi وujuba تqdiirhu kaaئnaة khabarka kaaئnaة mؤنف ka dhig ilaa mbtadaha mؤنaه mbtadaha mؤنaثa soo socda منزلة مبتdأ مؤخر مرفوع بالابتداء وcلاaمة رفع dmة ظاahiرة في akhirه cinda darfu makaanin maaashaahidku waa cinda cinda darfu makaanin mansuubun cala darfiyati lmakaaniya waxaad kaloo dhigi kartaa cinda mafcuulu fiihi mansuubun cala darfiyati lmakaaniya wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii akhirih wa darfun mutacalliqun bisifatin maxduufatin wujuuban taqdiiruhu kainatun kaainatun sifatu manzila mansiladaasaa laga sifayna صifo wey wa darfun mutacaliqun bisifatin maxduufatin wujuuban taqdiiruhu kaa'inatun mansiladoo kaainatun ahaatay cinda alustaadi cinda mudaaf alustaadi mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri marka cindadaas waa darfu makaan maxaa yeelay waa isi makaan tusa waa nasbisan yahay waxaa lagu nasbiyey lafdi tusaya bimacnaa fi ayaa lagu nasbiyey athaamin athaamin maca ma maca naxwu saara waa socday maca sulaymaana sulaymaan la jirkiisa waxaa socday akhuuhu walaalkiis saara waxaa socday maca sulaymaana sulaymaan la jirkiisa waxaa socday akuuhu walaalkiisaa socday walaalkiis ayaa socday walaalkiisaa socday waaya walaalkiisaa socday saara ficlmaadi mabniy cala fatxi laa maxal lah min alcraabi maca darfu makaani maca mafcuulu fiihi waa isku maca mafcuulu fiihi mansuubun calaa darfiyati lmakaaniyati wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii aakhirih wa darfun mutacalliqun bisaara saara ku tacalluji ah, saara ku tacalluji maca mudaaf sulaymaana mudaafuleyh majruur wa calaamatu jarihi fatxatu daahiratu fii aakhirih niyaabatan alkasr wa calaamatu jarihi fatxatu daahiratu fi akhiri niyaabata can lkasr liannahu ismu laa yansarif wlmaanicu lo min asarfi alcalamiyatu maca ziyaadati alalifi wannuun aquu faacilu saara marfuuc wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can idama liannahu min alasmaaءi اlkhams ma nada fii xarfnan xaraka aquu mudaaf ilahu damiiru mutasilu mabniyan cala dami fi maxali jari mudaaf ilayh maalfaidku waa macdaas ataasi miaalka oo sagaaleeya izaa wey izaa naxwo lanaa waxaa noo sugnaaday daarun guri izaa niili daartaasoo daartaasoo izaa niili webiga niil la yidhaah ku-aadkiisa ahaatay daartaasoo webiga niil meesha ku aadan ahaatay mm-hmm. webiga nil ayay ku aadanta daarto waay waxaan soo niri qaacidaa jirta aljumalu wa shibhu اljumali bacda nakiraati صifaatu wa bacda almacaarifi axwaalu daarun ma nakira mise waa macrif khalaas waxaa ka gadaal maray shibuljumla oo ah izaadaas darfmakaankaas waa ka sifaynayna marka ka xaaraymayna waa ka sifaynayna waxaan leenahay lanaa annaga waxaa noo sugnaaday daarun guri daartaasoo izaaca niili webiga niil ku aadkiisa ahaatay webiga niil daar ku aadan wey lanaa allaanu xarfu jarin naa damiirun muttasilun mabniyin cala sukuni fii maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bikhabarin mutaqadimin maxduufin wujuuban taqdiiru kaainatun daaruna muanas ah kaainatun dhe abarka marka daarun mubtadaun muaharu marfuuqu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih izaa mafcuulu fiihi mansuubun calaa darfiyati اlmakaaniya wa calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akhirih wa darfun mutacaliqun bisifatin maxduufatin wujuuban taqdiiruhu kaainatun ah, kaainatun taasaa caamilahoo nasbiday izaada izaa mudaaf can niili mudaafiley majruur calaamatu jari kasratu daahiratun fi akhir alcashir xidaaa naxwu jalasa aqii walaalkay wuxuu fadhiistay xidaaa aqiika walaalkaa meesha ku aadan jalasa aqii walaalkay wuxuu fadhiistay xidaa'a aqiika walaalka meelsha ku aadan oo garabkiisa kursiga walaalkaa fadhiyo kursigaas kursiga ku aadan walaalkayna fadhiistay kursigaas kursiga ku aadan uu walaalkayna fadhiistay waay jalasa ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraabi aqii faacilu jalasa marfuuc wa calaamatu rafcihi damatu calaa maa qabla yaa ilmutakalimi manaca min duhuriha ishtaqa lmaxali bixarakati lmunaasaba aqiimu daaf wayaa lmutakalimi damiiru muttasil mabniin cala sukuni fi maxali jari mudaaf ileyh xidaaa mafcuul fiihi mansuubun calaa darfiyati lmakaniya wacaalaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi aakhirih wa darfun mutacaliqun bijalasa iska tacawuj xidaaa mudaaf akii mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari alyaa niyaabata can اlkasra lnahu min alasmaa اhamsa maa naaba fi xarfan an xaraka akii mudaaf wlkaafu damiiru mutasilu mabniyn cala اfatxi fi maxali jari mudaaf ilayh alxaadi cashar mihaalka koob iyo tobneeye tilqaa wey naxwu jalasa akii walaalkay wuxuu fadhiistay tilqaa'a daari aqiika walaalkaa daartiisa meesha ku aadan jalaasa aqii walaalkay wuxuu fadhiistay tilqaa'a daari aqiika walaalkaa gurigiisa meesha ku aadan jalaasa ficlulmaadi mabniun cala fatxi laa maxala lahu min alcraab aqii faacilu jalaasa marfuuc wa calaamatu rafci damatun muqadaratun calaa maa qabla yaa ilmutakallimi manaca min duhuuriha ishtiqaal maxalli bixarakati munaasaba ai mudaaf ayaab mutakalimi damiiru mutaصil mabniin calى sukuni fi maxli jari mudaafu ilayh tilqaaa mafculu fiih mansuubu calى darfiyat اmakaniya wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akiri wa darfu mutacaliq bijalas tilqaaa mudaaf daari mudaaf ilayhi majruur wa calaamatu jari kasraة daahiraة fi akiri daari mudaaf aqi mudaafu ilayh majruur wa calaamatu jari alyaa niyaabata can kasr lnnahu min aasmaa amsa ma dhafiya xarfan an xarag aqi haddana mudaaf walkaafu mudaaf iley ah mabniin xalfad fi maxali jerin iska dhig meeqa isku sii idaafaysa ahaani cashar hama wey hama makaanka fog a lagu ishaara wadalika mihaalkii naxwu qowli naxwu qowli illaahi waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaa wuu sareeyaa wa aslafnaa waa soo dhowaynu ilaah yidhi hama makaankaas alaakhariina kuwii kala ku soo dhoweynay waaslafnaa waa soo dhoweynay uu ilaahay yidhi ama makaankaas alaakhariina kuwii kalean ku soo dhoweynay waaslafnaa alwaaw calaa xasabi maa qablahaa wixii ka horreeyey qadarkooday ku socotaa aslafnaa ficlun wa faacilun ama aa soo hartay ama waana ismu ishaara waana darfu makaan ama ismu ishaaratin yushaaru bihi lilmakaani baciid mabniyun cala alfatxi fii maxali nasbin cala darfiyati makaaniya ah, waana ismu ishaara waana darfu makaan makaana lagu ishaaraa marka waxaad tidhahdaa ama ismu ishaaratin yushaaru lilmakaani baciid makaan fog ishaara mabniyun cala alfatxi fii maxali nasbin cala darfiyati lmakaaniya alaakhariina mafcuulu bihi aslafa aslafada mafcuulkeedii wey waa mafcuul bihi alaakhirina mansuuq wa calaamatu nasbi alyaw almaksuur maa qablaha almaftuux maa bacdaha niyaabatan can fatxa liannahu jamcu lmudakari saalim ma nafa fii xarfa man xaraka wa nuunu ciwadun can itanwini fi lismi lmufrad ahaaliثa cashar hunaa wey naxwo jalasa muxamadun muxamed wuxuu fariistay hunaa halkan makaanka dhow ah lagu ishaara hunaada laxdatan ilbiriqsiyu fariistay laxdatan su-aal adag yaa ka jawaabaya su-aal adag weeye marka qof walbo gacanta iska taag waay gees ilaahay ma xiro fulay wax ma jawaabo bal yariiskaanaan ku fiirayno aad u fiirso marka miaalkaan fiiri aan ku dhawaaqay jalasa muxamadun jalasa waa ficil maadi muxamaduna waa faacilkeedii hunaana waa darfu makaanka iyo ujeeddada dhameedoo la miaalinayey laxdatan ilbiriqsiyaan fadhiistay laxdatan waa maxay allah yubarfiik eelah ku barakeey qalbigaaga allaha nuuriyo diinka allaha kugu sugo min aimati lmutaqiin allah kaa mid dhigo laxdatan waa darfu zamaan ah, darsigii shalay aan ku soo qaadan ardada gabal haddii la weydiiyo kaannahum lam yasmaxuu abad ah anahum lam yasmacuu qaduli weligood inaysan maqlinaad mood wuxuu le laxda laxda laxda ule allahu akbar waayo wixii hore maskaxda hadday kugu jiraana wax lagugu dari karo hadii wixaanu maskaxda ka bixiyo oo sii daydo wax kaloo lagu daraa macno yeela maayaan kaanahum lam yasmacuu qad waayahay jalasa muxamadun jalasa ficlu maadin mabniyin cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab muxamedun faacilu jalasa marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi hunaa smu ishaarati waa ismu ishaara ismu ishaaratin yushaaru bihi lilmakaani اlqariib makaanka dhow a lagu ishaaraa mabniyun cala sukuuni fi maxali naصbin cala darfiyati اlmakaniya laxdatan mafcuul fiihi mansuubun cala darfiyati zamaniya waa darfu zamaan isagu wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi wa darfun mutacaliqu bijalasa saddex iyo tobankan lafdi miya darfu zamaan maya ha waxaan rabaa darfu makaan darfu makaan ma saddex iyo tobankan lafdiya maya saddexda tusaala loogu talagalay saddex iyo tobanka ah, tusaala loogu talagalay labiiyo tobankii matniga mid lagugu siyaadiyey ee waa badan yihiine wixii lamid oo dhan saas ku soco adugu wuxuu ku yidhi wa milu haadihi alfaadi alfaadan waxaa la mid ah kullu maa lafdi dhammaantiis dalla tusay calaa makaanin makaan makaankoo mubhamin qarsoon wadaalika miaalkii naxwu yamiinin wa shimaalin oo kaleba wey daat alyamiin iyo daatu shimaal oo kale wey yamiin shimaal daat lyamiin daatu shimaal waxaas noo darfu makaan maxaa l yamiin haddii lu yidhaha kuu ka bilowdaa gacantan midigta halkuu ku dhamaada meel uu ku dhamaada lama yaq annagu ma naqaan ula jeedna lama yaqaan makaan lena annagu ma naqaan ula jeedna ee ilaahay uu yaqaan wuxuusan ilahay oqon lamaad annagaa ka hadlayna aqoontayda ah, ee ilaah wax uusan ogeyn lama arko wallahu subxaanah wa tacaala aclam sal allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed